ku gaara markaasuu yidhi maya waaba afarba maahan saddex saddexda la sheegay mid kaloo muhiimuu ku daray xugun kaloo afraadoo muhiimuu ku daray wuxuu yidhi wraabic annahu yajuusu fi afcaali اlqalbiyati اlmutasarifa wara'aa alxulmiya wاlbasariya an yakuuna faaciluhaa wa mafcuuluhaa damiirayni mutasilayni mutaxidayni afcaashan qaybta la yidhaha afcaal اlquluubka ee mutasarifka ah iyo ra'aada oo riyada riyada tusayda xulmiyada waa midda waa ku ru'yooday waan ku ru'yooday ra'aada mid waxa weya waa ogaaday midna ishaan ku arkay midna waa ku ru'yooday saddex saddex macnay kala tahay marka ra'aada oo xulmiyada ah oo waa ku ru'yooday ah iyo afcaashaan afcaalquluub qaybteeda mutasarifada ah, ilaa qaybaan mutasarif aynaan ku aragna labadaas waxaa bannaan faacilka iyo mafcuulka maala labada mafcuul mid ka mid ah inay noqdaan laba damiir oo isku meel u laabay waa sida waxyaala aan badnayn carabi ku badnayn ayagaa iskale masalada ah. faacilkii iyo labadii mafcuul maalan mafcuulkii koobaad a ah, waxay noqonayaan laba damiir oo isku macno ah oo isku meel u laabanayo maalan haddii faacilkii noqdo mutakalim mafcuulkiina awelkaa mutakalim noqona waxay leedahay calimtuni anaa isku ogaaday calimtu aacilki waa mutakalim soo maaha mafcuul awelkiina waa ya mutakalim calimtuni waxaan isku ogaaday mundaliqan ku tegay iiri ama kaaibay wada noqonaya ina alinsaana insaankii layaqaa waa qooqaho waa xadgudbaa an ra'aahu liajli an ra'aa nafsahu inuu nafsadiisa ku u arkay daraaddeed istaqnaa inuu deeqtoonaaday marka arra'aa faacilkii waa damiir oo haa'iba oo u laabanaya insaanka mafcuul awalkiina hu waa damiirkaas haa'ibka labadood waa laba damiir isku meel u laabeen fiiri ayadoo ra'aa xulmiya waa riyooday labadii wiil oo lagula xiray nabi yuusuf xabsiga maxaa yidhi mid wuxuu inii aniga araanii waa is arkaa waa isku ru'yooday acsiru xaalan ma joojinaya khamran fiiri inii araa faacilkeedu waa maxay waa ana waa damiir mutakalima mafcuul awalkiina waa maxay araanii waa yaal mutakalim inii aniga araanii waxaan isku arkay oon ku ru'yooday acsiru anoo khamra ma joojinayo kii kan wuxuu yidhi wa qaala aakharu inii araanii anigana waxaan isku arkay fiiri araa faacilku waa maxay waxaan arkaya ku ruyoona wy waxaan arkaya on haddaba ku ruyoonaya waxa weeyaan waa faacilka waa damiir mutakalim mafcuul awelkiina waa damiir mutakalim marka waa nuucaas xukunkaasa u gaar oo laakiin afcaal quluubka mutasarifka iyo ra xulmiya iyo basariya ka soco saddexda xugun oo kale matniga inoogu taalaa waclam ogow ana liafcaali hada lbaabi baabkan afcaashiisa alaaata axkaamin axkaam saddexa usugnaatay alأwl kan ugu horeeya yarxamuk الlah alcmaalu camal siin weeye waa in la camal siiyo wa huwa icmaalkuna alأصl wa aصl wa huwa icmaalkuna waaqicun wuxuu ku dhacaa fi ljamiici dhammaan afcaasha afcaasha baabkan waxa weeyaan jaamidkeeda iyo mutasarifkeeda iyo qalbigeeda iyo tasyiirkeeda dhammaan waa ku wada dhaca waxa waya dhammaanta waxa waya afcaal tasyiir afcaal اlquluub kii jaamidka kii mutasarifka kala qaad male in la camal siiyo in la camal siiya de waxaa loola jeedaa inay labadii mafcuul nasbisadaan ah, oy lafdiga ka nasbiyaan alأwl xukunka ugu horeeya alicmaalu camal sii weeye wa huwa icmaalkuna alasl isaga asl ah wa huwa icmaalkuna waaqicu waa ku dhacaa fi ljamiici dhammaan afcaashan ahaani xukunka labeeya alilqaau laaqi yeelid weye macna tirid wey ilqaaga isagaa noo fasiri doona insha allah waaba kan wahuwa ilqaagu ifdaalu lcamali waa camalka in la buriyo lafdan wa maxalan camal tirid wey lafdin wa maxalan in la camal tiro lafdigana waxa weeyaan kama nasbinayaan maxalkana kama nasbisanoo wixii lagu cadfo mubtadahaas iyo qabarkaas waa la rafcina wixii lagu cadfo marka maal lama nasbi karo oo la dhima maxalka ka nasbisay lafdi iyo maxal midna ku camal fali maaya maxaa dhacay oo loo camal hadlaynaa waxaa loo camal halaynaa lidacfi اlcaamili caamilka tabar daradiisa iyo xoog yaraantiisa oo muxuu la daciifay bitawasudihi bisababi tawasudihi dhexdhexaysashadiisa sababteed bayna اlmubtada'i wاlkhabari u dhexdhexaysana aw taahurihi canhumaa ku dar sharxaa kugu daraya waxa weeye caamilkiiya tabar yarayna waa xoog yarayna camalfalkiiu ka xoog yarayna sababtu la xoog yarayna waxay tahay mubtadihii qabarkii awel waa uu ka horreeyey waa ka dambeeyeen saasuu camalfalayey hadda dhexduu ka gela mubtadihii qabarkiiu caamilku dheda ka gela dhexduu ka gela marka waa tabar yarayna ama waaba ka daba ka daba maraba labadood yaaba ka hor maraba marka saasuu la tabar yarayna lidacfi اlcaamili caamilka daciifidiisa iyo xoog yarayntiisa muxuu la tabar yareeyey muxuu la xoog yaraaday muxuu la daciifay bitawasudihi bisababi tawasudihi dhexdhexaysashadiisa sababteed bayna almubtada walkhabari u dhexdhexaysana ow ta'ahurihi ku daro dee sharxa kugu daray ama gadaalmaridiiso canhumaa canilmubtada walkhabari ka gadaal mara gadaaluba ka mara taasaaba kasii daranba hadduu gadaal kasii maray tusaale fiiri isagoo dhexdhexaysay naxwo zaydun zayd dnantu qaamu danantu waa maleeyey qaaimun mid taagan wey ah. zaydun zayd danantu waa maleeyeye qaa'imun mid taagan wey fiiri waa mubtadiya abar ah. zaydun waa mubtade danantu waa ficil iyo faacil dhexda iskaga jira qaa'imun waa khabar isagoo ah. ka gadaal marayna oo kaba sii tabar daran hore wa zaydun zayd qaa'imun mid taagan wey danantu waa maleeyey gadaalukay waa ka daba maray waa daciifay marka mubtadii khabar xadyaa laga dhigay sidaasaa lagu ilqeeyey wa huwa ilqaagu jaa-isun waa mid banaan laa waajibun waajib maahan ilqaagu waajib maahan waa jaais ilqaagu waajib maahan waa jaais waa jaais daad rabtana waa camal sii kartaa hadduu caamilku kala dhex galo mubtadiha qabarka ama uu ka gadaal maro waa camal sii kartaa camalkana waa ka day kartaa hadda waxaad dhigi kartaa zaydan danantu qaaiman i zaydan danantu qaaiman aad dhigi kartaa waxaad dhigi kartaa zaydan qaai wa zaydan qaa'iman danantu iyaga hore waa camal sii karta waana camal hadlay kartaa labadaba khiyaar ad u leedahay wa huwa ilqaagu jaa waa mid banaan laa waajiban maahan laakiin way kala xoog badan yihin midka dhexdhexaystay iyo midka dambe oo kaba gadaal maray in la ilqeeyo waxaa ku sii haboon midka gadaal maray hayr aad usii tabar yaraaday kaasu wuxuu ku yidhi wa ilqaau lmutaakiri caamilkii gadaal maray la laaqiyelidiisa la camal halayntiisa aqwa ka xoog badan min icmaalihi lacamal siintiisa kii ka gadaal maray mubtadihi khabarka wa ilqaau lcaamili caamilkii in la camal haleeyo caamilkii almutaakiri can ilmubtadai walkhabari ka gadaal maray oo labadiiba ka gadaal maray camal halayntaasa aqwa xoog badan waxay ka xoog badan tahay min ixmaalihi in la camal siiyo inaad tidhaahdo zaydan qaa'iman danantu iyo inaad tidhaahdo zaydun qaa'imun danantu waxaa feecan oo xoog badan zaydun qaa'imun danantu inaad tiraado ood camal sidaas wey waaya maba uusan noo misaalin misaal soo qabso adiga kii gadaal maray waa anigi kuu misaaliyey zaydun qaa'imun danantu saasaa fiican maxaana kuu banaan zaydan qaa'iman danantu lakin waa laga xoog badan yahi waaya walaa yajuusu ma banaana ilqaau lcaamil caamilkii in la camal haleeyo camalkiisa la buriyo caamilka almutaqadimi hor maray Hmm. Ah, wlmutawasidu bicagsi waa kaasa wlmutawasidu caamilkii dhexdhexaystay bayna mubtadai wاlkhabr mubtadaha iyo khabarka kii kala dhex galay amase waxaad tidhahdaa wlmutawasid kii dhexdhexaystay bayna اlmafcuulayn ah, ilaa haddii lacamal siiyo waa laba mafcuul haddaan lacamal siina waa mubtadai khabr marka bayn اmafcuulayn iyo bayn mubtada wاlkhabr labada waa saxiix wuxuu ku yidhi wlmutawasidu caamilkii dhexdhexaystay bayna اlmafcuulayni labada mafcuul bilcagsi kaainu bilcagsi u ahaaday oo bilcagsi waa maxe icmaaluhu aqwى min ilqaaih in la camal siiyo a xoog badan faicmaaluhu aqwى min ilqaaih kitaabka xataa sharxa waa idin soo qadara faicmaaluhu aqwى min ilqaaih inaad tidhaahdo zaydan danantu qaa'iman a xoog badan waxay ka xoog badantah inaad tiraahdo zaydun dhanantu qaa'imun labaduna banaany walaa yajuusu ma banaana ilqaau lcaamila caamilkii in la camal buriyo caamilkii almutaqadimi hormaray oo ka hormaray yuu ka hormaray wuxuu ka hormaray cala almafcuuleyn calaa mafcuuleyhi labadiisa mafcuul hadduu ka hormaro ma banaana in la ilqeeyo naxwu dhanantu zaydun qaa'imun ma banaana carabi banaan ma maaa maxaa loo camal hadlayna ilaa wuu xoogu leeyay markaani qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lilkuufiyiin ah, kuufiyiinta iyo akfash ayagu waa baneeyeen isagoo hormaray in la camal hadlay karo saasay baneeyeen ahalis xukunka sadexeeya oo axkaamta baabkan ka mid ah atacliiqu waa waxa la yidhaha tacliiq xidhid in caamilkii camalkii laga xidho maxaa la yidhaha tacliiq maxaa la yidhaha tacliiq wuxuu yidhi wa huwa tacliiqu ibdaalulcamali waa camalka in la buriyo lafdan xagga dhawaaqa laa maxalan maxalka maya lafdiga waa laga burina oo lafdigii ma la nasbinayo laakiin maxalka waa ka nasbisan yihin labada mafcuul saas darteeda wixii lagu cadfo waa la nasbi kara wixii lagu cadfo waa la nasbi karaa saasaa la yidhahdaa tacliiq maxaa loo xiraa oo caamilkan looga xiraa labadiisa mafcuuluna ku camal falo waxaa imaanaya labadii mafcuul oo caamilka ka gadaalna caamilka waxaa ka daba maraya oo ku xigsanaya shay sadaaro iska leh waxa sadaarada lehna caamil ka horeeya kuma camalfalo wax ka dambeeya dil wala shaygaanu sadaaru leeyi caamil ka horeeya wax ka dambeeya kuma camalfali karo ah. marka wuxuu ku yihi limajii'i ma shay imaatinkiis daraaddeed ah camalka loo burina low maaga uu u sugnaaday sadru kalaami hadalka awelkiisa bacdahu bacda alcaamili caamilka gadaalkiisu imaana wa huwa shaygiisa daarada lahaa laamu libtidaai laamulibtida wey isagaasaa ka mid a laakiin laamulibtidaa maraysan sadaaro lahayna jirta ogow laamulibtidaa maraysan sadaaro lahayna jirta waa goorma fii baabi ina fii baabi ina soonagii soo marnay inada maba geli karto lna zaydan lama dhigi karo qaaimu harxa inin dhiga iiriya faina lahaa sadn kalaam laam ibtida muxuu ku xijiyey harxa iiri faina lahaa laam ibtida waxa u sugnaaday sadra اkalaami sadra waa isimka inada ilaa fii baabi ina lnahaa fiihi muakharaة min taqdiim gadaal a loo dhigaa markaas baabu ina markay joogto sadaaro male laakiin meel alla meeshii kalood ku aragto sadaara iska leeda waay wahuwa kiisa daanada halaam ibtidaai way naxw dhanantu lazaydu qaaimun dhanantu waxaan u maleeyey lazaydu zayd qaaimun mid taagan inuu yahay fiiri hadeer dhanantu lazaydun ad leeda laamibtidaa zaydun mubtada qaaimun khabar mubtada ah, macalkana waa ka nasbisan yihin hadda haddii wax lagu cadfo waa la nasbi karaa waxaa lamid ahu kuleeyay sharaxa oo jamaaca ina maalik iyo ibnu hishaam ay ka mid yihiin ay ku dareen laamta laamulqasamka la yidhaah ayadana calimtu wallaahi aad leedahay calimtu wallaahi layaquumana zaydu calimtu wallaahi layaquumana waa la miduu ku leeyay sharx haye iyo wa ma matnigan weeye waxaan akrinaa iyo wa ma maadaasu annaafiya anfinta e, loo nisbeeyey ka qowlihi tacaala sida ilaahay qowlkiisa oo kale ilaah uu yidhi subxaana laqad calimta waad ogaatay uu yidhi nabiyullaahi ibraahim ilahay nooga warramay waan waxa weeyaan qoladii oo la doodayday laqad calimta ibraahim waad ogaatay yidhaahdeen maa haaulaa'i kuwaan oo sanamyaalkaa yandiquuna kuwa hadla inaysan ahayn inaysan hadla inaad ogta ay yidhahdeen fiiri laqad calimta calimadii labadii mafcuulay rabtaa maa nafyaa ka dabamartay maa haaulaa'i mafcuul awelkii waa haaulaa'i mafcuul haanigii waa yandiquuna jumladaas hadda waxaa leedahay maada waa naafiy haaulaa waa mubtada maxalka laga rafcinayo lisi mabniye yamdiquna jumladaasa khabarkiiy halaas mubtadii khabara laga dhiga xagga lafdiga laakiin maxalka waa ka nasbisay waa laa wey annaafiyatu naxwu calimtu waxaan ogaaday laa zaydun qaayim zayd mid taagan inuusan ahayn walaa camruna uusan ahayn hadde walaa camru waxa loo soo celshay waa taqanaa laadaa waxaa ka dabamaray ism macrifa ism macrifaha laadii gasha marka waa in la soo celceliya laa zaydun qaaimun hadda zaydun mubtada leeda qaimuna khabar leeda waana labadii mafcuulo calima maxaa u diiday inay ku camal fasho xagga lafdiga laadaasa u diiday oo kala dhex gashay wain annaasiyatu wey naxw calimtu waa ogaade wallaahi ina zaydun waxaa tira in zaydun in zaydun zayd qaaimun u taagan inuusan ahayn calimtu waxaan ogaada wallaahi in zaydun zayd qaa'imun mid taagan inuusan ahayn waa in naafiya waa in naafiya marka calima labadeedii mafcuul weye intaasa udiidan ku anfasho wahamsatulistifhaam weye naxwu calimtu waxaan ogaaday azaydun zayd qaa'imun mid taagan miya am camrun mise waa camar waxa taagan jawaabteeda waa aqaan haddii su-aashaas la weydiiye wey macnuhu haddii su-aashaasoo kale la ii keeno waa ka jawaabi karaa wey macnuhu soo ma jeedid isma waafaqan mogtahay waa ogahay ee ii sheeg ma zaydaa taagan mise camar ma dhici karto inay tahay saas maaha ha anigu waa oga ee bal iiga war ee waxaa laogaya lama warsa macnaheed waxay tahay calimtu waxaan ogahay azaydun qaa'imun am camrun zayd miyaa taagan mase camaran taag ey calimtu jawaaba hada alkalaam hadalkan jawaabkiisa waa aqaanaa wey ah, taasoo kale haddii la ii dhigo jawaabteeda waa hayaa wey marka hadda fiir calimo labadeedi mafcuul waa zaydun iyo qaa'imun maxaa ka xiray yaa u diiday hamsatulistifhaamka iyo wa kownu axadilmafcuuleyni labada mafcuul mid kamida inuu ahaado ismu istifaam labada mafcuul mid kamida ah hadduu ismu istifaam noqdo khalaas labad waa laga xiraa naxwo calimtu waxaan ogaaday ayuhum raggaas koodee abuuka aabbaha raggaas midka ka mid ah ee aabbaha ku ah waa kee su-aashaas jawaabteeda waa aqaana wey waa haya marka calimtu waa ficil iyo faacil labadii mafcuuloo ayu iyo abaa ahaa mubtadii khabara la iskaga dhig maxaa yeele mid kamid ah ismu istifhaam ismu istifhaamna wax ka horeeya kuma camal fali karo mar hadduusan xaraf jaar ahayn asuusan ahayn mudaaf hadda intaas maaha mucaliqaad waa ka badan yihi hadda meeqaan sheegnay fiiriya laam libtidaa laam lqasam maa naafiya laa naafiya in naafiya hamsat اlistifhaam kowru axadilmafcuuleyni ismu istifhaam toddobaan sheegnay soo maha toddoba iyo wax u dhow midna maaha toddoba iyo wax u dhow midna maaha ee fiiri meesha uu ka qabana wasayaclamu ladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun haye halkaas gadaalkeedu kasii sheegayaa uu ka sheegaya mucaliqaad kale wa min almucaliqaati hal sadar kadib iiri hal sadar kadib aayadda ma aragtaa horta wasayaclamu ladiina dalamuu aya munqalabin yanqalib ma aragtaa hal sadar kadib wa min almucaliqaati lilcaamili kuwa caamilka ka xidha mafcuulka waxaa ka mid a ah cam wa kaayin alkhabariyatani cam iyo kaayin oo haddee camtu laba macnoay kale leedahay mid waa istifaamiya midna waa khabariya camta khabariyada iyo kaayin oo khabariye ah labadaas waa mucaliqaaday ka mid yihiin toddobadii ku darso sagaal ma haydido ah, alam yarow miyaysan ogeyn cam badana ahlagna intaan halagnay qablom ayaga hortooda oo min alquruun ummada hadda yaraada labadeedii mafcuul ayada kamtaasaa ka xirtay walacalla ku dar toban weeye lacallana way xirtaa mucaliqaaday ka mid ta lacalla fiiri naxwo wain adrii maa adrii ma ogi lacalahu lacalla taakhiira jazaa'ikum fitnatun lakum lacalahu waxaa loo celinaya cadaabka aan gaalada lagu soo dedejinoo dib looga dhigay wain adrii aniga ma ogi lacalahu takiirka ey takhiira jazaa'ikum abaalmarintiina dibka loo dhigay waxaa la arkaa fitnatun imtixaan idinka laydinku imtixaanaynay ta imtixaanka waa maxay maanta waa istidraaj fiiri qofkiioo qalloocan haddii ilaahay caafiyo nimco loo shubo waa maxay istidraaj wey tartiib waxaa la rabaa inuu baadida aad ugu sii dheeraado ee meel halisa un lagama soo laaba uusan ka soo laaban markuu gaaro la qabto marka waa imtixaan qofka waxaa roon markuu baadisan in la ciqaabo adduunka lagu ciqaabo si uu u waansamo laakiin haddaad aragto ir soomaalid oo saasoo kale ay sheegi jiren ha ninaa ciyaal suuq ah aa nin islaameedo akyaara uu meel qaldan ka taabto markaasu xoogaa lacag siiya waa nin kataraa tahay caqli badnida xoogaa lacagtan qaada markaasuu is yidhi ilaa qofkaad ka taabataba lacag ku siina ha mid dilaaah inta u tagu taabtay suuq kow marka maxay yidhahdeen ninkii horea ku dilaale ninkan maalinka ku dila ninkan ku dilay waa ninkii hore lacagta ku siiyey istidraaja la ihahda qofkiio qaldan hadaad tirahdo mm, maasha allah ahlusharafaad ha wuxuu isleeyahayba hade waaba sidii ficnay marka waa waa dhibaato weyn wa qofkiio dembi ku jira haddii madaxa loo salaaco qofka marka cadaabka gaalada dib looga dhigaa waa maxee waxa weeyaan inay dunuubta jamlaystaan haddii qofka maaragtay ilaahay markuu qayr la doonayo qofka markuu qaldama xooga ciqaab adduunka lagu qabana markaasuu waansama kii banuleydaha gaaloobay maalinoodi wiil banooniga ku gaalooba masaajidka igu yimi wuxuu yidhi habeenkan gaaloob habeenaan go-aan gaaro inaan iska gaaloobo waxaan siu yidhi muslin wax raba lama arko anna waxaan jeclahay inaan cayaartooy noqdo waxaan rabay inaan nolosha cayaartooyda ku noolaado lay gato waxaan maqlay hebelaa la gatay heblaayo hebelaa gatay koox heblaa gadatay aniga marka waxaan isliy cayaartooy noqon markaasaan waxaan waayo wax igadaa iyo wax iwadaa markii dambaa isii muslimnimadaa lagugu nacay ee haddaad gaal ahaa laheed waa mar horaa lagu wadala markaasaan gaaloobay marka waxaan leeyahay ilahay naxariis badan wuxuu yidhi habeenkaan gaalooba ilahay hurdada iga qaatay bal fiiriya naxariis habeennimo indhehayga issaarima xataa iqaban maydu wuxuu yidhi markii la kala sexdaan dhalada ag fadhiistaa aabii hooyo waxa ii haystaan maxamed inaan ahay waana john wax meesha fadhiya saasaan w dhaladaas indhaha ugu taaga saasaan ugu taaga waagu markuu banaanta wejiga mayto muslimku markay tukadaanaan meelaha looga sheekayna bal xalay wixii dhacay oo cayaara aan isgu tagnaa al heblaay hebel hebel waa hebel allaaday hebel ana hebel hebel ka laad fiicnaayo saan wuxuu u sheekaynan u sheekaynan casirkeen meelaha lagu cayaaro aadaho soddon habeen aanan seexanayo oo sidii iigu dhammaatay markii soddon aan marahayn isiri waa waalayda markaan dadan seexa waa kugu dhammaatay hurdana waxa u sokayda islaamnimo ilaa ayadaa kugu dambeyday markaasaan islaamay khalaas xoogaa hurdaa iisoo laabatay marka wuxu adiga hadda dan kale kaamaliya ujeeddadan kuugu imid waxay tahay shiikh hurdadii qayba iga maqan intaanan gaaloobin hurdadaan seexa jiray iyo hadda markaan islaamnimo kusoo ku soo laabtay hurdada aan seexdo islama e ku yidhi qaybta waana meeshii jirta sheeg meel ku sheeg ma islaamnimadeydii aan ansixin <laughs> war waxaan idhi haddiiba ilaahay xoogaa ku siiyey adiga dembi weyn ad gasho ogta dembigii aad gashay cuquubadiis wax yaroo ka mida waa waa ku haysta haddiiba ilaahay kes ku siiye hurdaa alxamdulilah iska dhe shukriga badi bal intii kale ilahay inuu ku siiy meeshay ku maqanta waa dembigii soo maha laakin ninka hadduu shahaatay salaadii tukanay wa muslim waa islaam ninka waana shanlaay waa ka xun ya hadeer waxaan ku yidhi qofkana ha u sheegi dab wa iska booyaaba ninka waa islaam waa hagaaga banoni iyo lama arko waxaas banoni waxaan idhi waxa weeyaan ka war laa ilaaha illa kii uu igaalaysiiyey way u leeyay marka marka qofka marka kayrka lala rabo markuu dembiga galo ciqaab inuu qabta u rabo ah, ee haddii qofkii ciqaabki dembigii galay dib loo dhigo waa qof aan kayr lala rabin qof musiiba ku dhacday wa in adri iri daradi waa daraadi labadii mafcuul qaadan jirtay ah, soo maaha aw labadeedi mafcuul lacala ka xirtay lacala ka xirtay waxaa kamid oo kaleetood ku dartaa meeqaan hadda haynaa toban soo ma hayno wa kaana bitashdidi nuun calimtu waxaan ogaaday kaana zayda asadun calimo labadeedi mafcuul ka xirta koob iyo toban maahano toddoba miyaan matniga noogu olin managanse saddex ku darin kam iyo kaayin iyo lacala xabad sharaxaan ku darin oo laamulqasam la yidhahdo taasa raggu hayaan adaa naga lumay waaya haddan soo raac baska wa ruba haye ruba ruba tu dara laba iyo toban ir hadda meesha la mara ruba ku dar waa kana waa miaali calimtu waxaan ogaaday ruba mawluuda badanaa cunug la dhalay bila abin aabala-aan sidii huteelada xeebta loo furayba ruba mawluudin bilaa abin soo ma jeedid walayta ku dar xayثu tarakada macahaa kalaamu صaxiix wa ina almaksuuratina ku dar almushadadati calaa ra'yi siiba wey afar iyo toban soo mahayn ah, marka ilaa adgu waa sii wadaa maah intaas kalm adawaatu shardina ku dar adawaat shardiga keliga tiradii ka badatay shan iyo toban maahana adawaat shardi waa hade hal xaba marka laga tiriyo waa ku misaalinaa fiiriya lowlaa iyo waxa weeyaan adawaat shardi oo badanuu ku misaalina kuwii jaasimada iyo kayrujasimka labadiiba waa ku misaalina marka ilaa shan iyo tobankaas duuduubahanaan ka dhigayna ya iyo wa kulu xarفin yatalaqىa bihi اqasm falahu satru macnaha wa kulu xarفin yaltaqi bihi اlqasamu falahu satru saasuu yihi fayakunu min اmucalaqaati markaas xaraf kasta oo qasam la kulma markaas lix iyo toban ay noqonay waa yahay waxaan marsiinayni marka fiiri fatacliiqu waajibun ilaagii waxaan soo ogaanay inuusan waajib ahayn ilaagii waxaan soo ogaanay inuusan waajib ahayn laakiin wuxuu ku yidhi shiiku fatacliiqu tacliiqu waajibun waa waajib idaa wujida marka la helo shay-an shay idaa wujida marka la helo shay-un shay shaygoo min haadihi lmucalliqaati ka mida ah. kuwan oo xiraya mucalliqaad oo isim faacil aan walaa yadkhulu tacliiqu ogow tacliiq ma galo walal ilqaau ilqina ma galo fii shayin shaygoo min afcaali tafsiiri ka mida ah, ogow taas afcaalu tafsiir ayaga ilqaana ma galo tacliiqna ma galo laakiin icmaalkay wax ku leeyihin icmaalka keliya wax ku leeyihin ah, saddex xuguna laga hadlaya mogta icmaal ilqaa iyo waxa weya tacliiq soo maahan icmaalkay wax ku lahaayeen walaa yadkhulu ma galo atacliiqu tacliiq tacliiq walal ilqaau ilqaa fii shayin shay ma galo shaygoo ficil qalbiyana ma galo ficilkaasoo jaamidin jaamid ah wa huwa ficil qalbiya oo jaamid ah inaani waa labo hab wey iyo watacalam labadaas ma galo ilqaana ma galo tacliiqna ma galo fa inahumaa labadaas mulaazimaani waxay laasimaan siiqat alamr wamaa cadaahumaa labadaas wixii ka soo hara min afcaali hada albaab baabkan afcaashiisa xaalo ay ka mid yihiin yatasarafu afcaasha baabkan qalbiga iyo tasyiriga labadaba waa tasarufayan xagga tasarufahaan horta fiiri wamaa cadaahumaa xagga tasarufa markaan laga hadlayo ilqaa lagama hadlayo fiiri iyo tacliiq wamaa cadaahumaa wixii ka soo hara hab iyo tacalam min afcaali haada albaabi oo ah afcaal quluub iyo afcaal tasyir isku dar marka eh? min afcaali baabi sax wamaa cadaahumaa labadaas ficil wixii ka soo hara min afcaali baabi baabkan afcaashiisa ka mida yatasarafu waa tasarufa yati waa kuu fasiray tasarufkii kuu fasiray yati waxaa ka imaana min xaggiisa almudaaricu a ka imaana wاlmru a ka imaana وغayruhumaa labadaas kayrkood ayaa ka imaana min almasderi wasmi اfaacil wasmi mafcuul kuwaasaa ka imaanayaan ilaa wahaba wahaba marka laga reebo wahaba min afcaali tasiir xaalo ay ka mid aheyd wahabadaasu afcaalu tasiiray ka mid aheyd fainahu wahaba mulaazimun wuxuu laasimaa lisiiqati lmaadi waay wuxuu ku yidhi marka intaas waxaa looga hadlaayey masalada tasaruf afcaashan yaa tasaruf yaan tasarufin ayaa looga hadlayay wuxuu ku yidhi walitasaariifihina afcaashan tasaariiftooda gadgadoomiddooda waxaa usugnaaday maa xukunkii lahuna afcaasha usugnaaday oo mimaa kii ah taqadama soo hormaray oo min alaxkaami axkaam ah marka ficilka hadduu mutasarif yahay qalbina yahay icmaal ilqaa tacliiq saddexuu leeyahy afcaalu tasiirna muxuu leeyahay wixii ka tasarufaa icmaal bisuu leeyay ilaa waxaa lagu yidhi wixii tasaruf tasarufood aragto maadigii intii usugnaatay usugnaatay marka hadduu yahay mutasarif qalbiya maxaa usugnaana saddex xugun hadduu noqdo mutasarif oo tasyiriyana hal xugun sidaas wey walitasaariifihim afcaashan gadgadoominteeda waxaa u sugnaaday ay noqoto mudaaric amar ay noqoto isim faacil masdar isim mafcuul maa xuguna usugnaada lahun afcaasha usugnaado mima kia taqadama soo hormaro min alaxkaami ah wataqadama waa noo soo hormaray bacdu amilati dalika e amiladii gobol ka mid a ah, iyagoo mudaarica waa lasoo miaali maada keliya lama miaali wayajuusu waxaa banaan xadfu mafcuuleyni labada mafcuul in la xadfo o aadihima o xadfu axadihima ama mid kamida la xadfo afcaasha hoos wuxuu kaaga sheega baabu acdaa wakasa ayaga waa la xadfi karaa labadooda mafcuul xataa iyadoon daliil loo hayn waa la xadfi karaa waa la xadfi karaa ilaa labadooda mafcuul iskuma xirnayne maxaa wax isku xirnaana kama dhexayn laakiin afcaashan afcaalulquluub ah marka la xadfaayo daliil waa in la helaa si kale laguma xadfi karo labada mafcuul waa la xadfi kara hadii daliil la helo mid kamidana waa la xadfi karaa hadii daliil la helo laakiin haddaan daliil la helin ma banaana in la xadfo afcaashan afcaalqulubka labadooda mafcuul labada mafcuulna waa isku xihan yihin ah, la mid maahan baabu acda wa kasa wuxuu ku yidhi wayajuusu waxa banaan xadfu lmafcuuleyni labada mafcuul in la xadfo o axadihimaa midkood in la xadfo lidaliilin daliil dartiis loo xadfo oo tusaya daliil oo tusaya midka la xadfay sidaas ayaa banaan in loo xadfo naxwu ayna shurakaaiya ilaa wuxuu yidhi aaway kuwaad cibaadada iigu darteen aladiina kuwaasoo kuntum ad ahaad ahaydeen adduun markaad joogteen gaal aakhira saas la leeyahy tazcumuuna hadda zacmo ladeed mafcuul aaw tazcumuuna ey tazcumuunahum aad ku andacoo jirteen shurakaaa inayyiin kuwa cibaadada idale aawey ah, tazcumuunahum kuwaad ku sheegi jirteen oo ku andacoo jirteen inay yihiin kuwa cibaadada ilaale aawey maanta ma intay soo istaagaan yidhahdaan annagayna caabudeen annagaana janno siinayn hadday xaq ulahaayeen cibaado marka labadii mafcuulaa la xadfay ee horaa laga fahma ayna shurakaayda su-aasha laga fahma wa idaa qiila laka haddii lagugu yidhaahdo hada taas waxayd labadiba in la xadfay ee ayadoo mid la xadfay marka hore daliilka tusay ayna shurakaay hadda horay ku jira sooma jeeda shurakadu ayadoo mid la xadfay waa kana wa idaa qiila laka marka lagugu yidhaahdo marka lagugu yidhaahdo man qofkeebaad danantahu u malayday qaa'iman mid taagan algu yidhi fataquul fataquulu fataquulu waxaad leedahay dhe idaada ka horreeday idaa qiila laka wa qiila laka marka lagugu yidhahdo fataquulu waxaad leedahay danantu zaydan zaydaan u malayay mid taagan fiiri qaa'imanta waxaa jir maxaa yeelay waxay kuugu jirtay su-aasha waxaa la qaacidadan waxay tahay as-su'aalu mucaadun fi ljawaab as-su'aalu mucaadun fi ljawaab soo ma jeedin asuaal muaad marka waxay ka dhigan tahay danantu zaydan qaa'ima asuaal mucaadun fi ljawaab a laha salaada muhiimo meelo badan gasho wey tafsiir gasho caqiida gasho wey hmm. fiqiga gasho weliba hmm, fiqiga gasho wey meelo badan gasho waay danantu zaydan waxaan u melay qaaiman wacadda wuxuu tiriyey saaxibu ajrumiya kitaabka ajrumiyada shiiqi iska lahaa shiiqaas wuxuu tiriyey min aali min haadihi afcaali dhe min haadihi afcaali afcaashan wuxuu ka tiriyey afcaasha annaasibati nasbida oo kor dhigta lilmubtaday mubtadaha iyo walkhabari samictu uu ka tiri waa uu ku daray tabacan mutaabican xaala uu yahay saaxibuajrumiya mid ku raaca lilakfashi akfash iyo waman waafaqow dadkii ku waafaqay laakiin ogow weligeed lama arag samica oo laba mafcuul oo sariixa qaadanaya si sariixa hadday laba mafcuul marka la waa qaadatay midka dambe waa jumla midka dambea jumla wuxuu ku yidhi walaabudda waxaa laga maarmaan ah an yakuuna inuu noqdo mafcuuluhaa samica mafcuulkeeda ahaani oo labeeya waa haddaan ku socono laba mafcuulay qaadataa waxaa laga maarmaana jumlatan inuu noqdo ficilka labaad jumlo waa inuu noqdo jumladoo mimaa kii ka mida yusmacu la maqlo jumlo oo waxyaalaha la maqlo ah naxwo samictu zaydan aan maqlay yaquulu asagoo le kada wa kada saasaa leeda yaquulu asagoo le kada wa kada iyo wa qowlihi tacaala waxay yidhahdeen samicnaa waa maqalnay fatan wiil dhalinyaraa yadkuruhum oo ilaahyaalka sheegsheegaya u dhaarsan wiil dhalinyaraa war ilaahyaalka yaa jajabsha yidhahd yaa ilaahyaalkii naga burburshay xalay markaasay yidhahdeen wiil dhalinyarah sheegsheegayo afka ku haya aan maqlayn waayahan wiil dhalinyaraha afka ku haya ilahyaalka meel laga saara la war ka leex ilahyaalka burburina caqli ma jiro haddaan tawxiid jirin ilaah loo dhaaranayo fiiri oo adiga wardi ka bal fiiri caqli ma jiro haddaan tawxiid jirin hmm, ma jiro waaya ma jiro samicnaa fatan walaahan caqli jirin haddaan tawxiid jirin ya cirka iyo dhulka dhulkaan ir dhulkaan afar wadaadoo soomaaliya mesha ku gugushaa ah, halkay ku taagnaayeen ayagu nimankii la yidhi dhulkaan meesha iyaga ku goglay wiilalaa inta raadsadeen ay qabrigii ka burburiyeenoo laftii kala baxeen jawaan ku shubteen meel ay hadda la aadeen lama yaqan nin dhulka goglay nin ma iska dhici wey kara ir nin dhulkaan o dhan meesha ku gogladay wiil lafiisa u socda ma iska dhiwey kara markaasa fiiri bal jawaabta ay ka bixiyeena la yaabo weli qaarintooda mukta sheekh cali maye shee cali maye waad ogtiin wiilala qaatay meel jiraa miyaa taqaan hadda idinku meel jiraa lama yaqaan lafi markaasay midaa difaaca markaas wuxuu yidhi u yidhi waa iska cayaaraan war miyaad ka haydaan shee cali maye markuu maqlay yuu yidhi garweyn uu hoos u tiim baday ciid hoos <laughs> usii galay yii hoos u tiim baday marka waxa isweydiin la hal shay marka kaba soo dhig inuu tiimbaday ka dhig hadda maba tiimbana waa la ogyahay lafi waa la qaatay laakiin qof xoog lu ma carara <laughs> ya hadduu awood leeyahay ma carari lahaa maya iyagu waxa way indheha ka ridi leh soo ma <laughs> ah, allah mustacaan marka run iyo beenu iskuma eke ogaada waxaa la yidhi intii la raadiyey ya raad ya u gaabiya ya u socod gaaban been ah, inta la raadiyo waa raadkeeda la qaado beenta u socod gaabanayo ba waay raadkeeda ku saato inta taagana arkay hmm. marka wuu cararay le muxuu la cararaya ma isdifaaco ka soco samicnaa fatan jumladii aaway yadkuruhum hadday yadkuru waana jumlo waana wax la maqlo soo maaha wa madhabuljumhuuri jumhuurta madhabkooda annahaa samica ficilkaa samicaa ficilun ficil wey ficilkood mutacadin u gudba ilaa waaxidin waa ficil hal mafcuul qaato fain kaana haduu yahay mafcuulka waaxidka kaanada isimkeeda u celi waaxidka fain kaana halka mafcuul haduu yahay macrifatan wadalika tusaalihii kalmisaali awali waa misaalkii horeeyoo kale samictu zaydan yaquulu kada zayda soo macrifo maaha hadduu nuucaasoo kale noqdo faljumlatu jumlada allatii jumlada bacdahaa ah. faljumlatu jumlada allatii jumlada badaha dhamaan badaha maa noo qoran badahu a la rabaa bism lah ah, xaraf jaban jirina ma kici badahu waa inaad ku qorataan ah. ragga aniga waxa w ila mida ah. badahu a la rabaa meeshaas kaga qora matniga saxan maa ragga ragga badankiisa u qoran yaho dabcadda yadan un baa iriya sidaasaa la rabaa faljumlau jumlada alati jumlada bacdahu halka mafcuul ka dambaydaa xaalun xaalo wey kaas bacdahu waxaa loo celina waxa wey waaxidka waaxidkuna waa mudakr waaxidka jumlada ka dambaydaa xaala laga dhiga marka ir xaad leeda ir mitaalkii ku laabo samictu zaydan aan maqlay yaquulu xaal uu leeyahay kada wa kada saasaa loo maaha mafcuul aani yaquludu wain kaana waaxidku hadduu yahay nakiratanna faljumlatu jumladu sifatun wey misaalkii labaad fiiri marka samicnaa waxaan maqalnay fatan wiil dhalinyara fatan soo nakira maaha wiilkaasoo yadkuruhum ilahyaalka sheeg sheegaya waa laga sifayna waa qaacidadii oo malaha halkaanay ahayd meeshuu qaacidada ku dhigi jiray miya waa tana waa tana faljumlatu wahiy jumlaة ydkuruhum fi maxali naصbi calى anha صifaة لأna اljumla bacda nakiraati صifaat intaasuu dhigay halkaasuu ku sheegaa marka lakin hor ya muxuu ini dhiga badaha صح waayo qaacidadu waa taasa marka qaacidadu waxay tahay aljumal bacda nakiraati sifaat wa bacda almacaarif axwaalu qaacidadii waa taasa waayahay wallahu aclam sal allahu waslm wbaaraka ala nabina anoo dhamaaday jiskii koowaad alxamdulilah mahad iskale